alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati albaqara khaas ahaan waxaynu joognay aayadda laba boqol toban iyo sagaal allah waxau ihi yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan can ilkhamri khamrigay ku weydiinayaan walmaysir iyo khamaarka ayay ku weydiinayaan maysir waa khamaarka waxaa khamaarka maysir loo yidhi oo loogu magacaabay min alyusri baa laga soo qaatay waa xoolo si fidid lagu helaayo marka la ciyaaro khamaarkii yacni qof baa marka waxa xoolihii si yaroo dhibaato yar baa laga yaabaa in looga helo marka yusri ayaa ku jira sidaasaa maysir loogu itlaaqa waalmaysiri alqimaari maxalka maadaama markaa la fasiraayo mufasirku mufasarka ayuu icraabta ka raacaya almaysiri siday u hoos dhigan tahay ayaad alqimaari hoos dhigaysaa ila waxay noqonaysaa can ilkhamri waalqimaari bay ka dhigan tahay haddama arka marka alqimaar icraabta waxay ka raacaysaa maysirka ka horeeya siduu u hoos dhigan yahay waa hoos dhig maa xukmuhumaa xukunkoodu muxuu yahay wamaa fii xukmihimaana waa la mid nusakha qaar baa maa fii xukmihimaa qoraya sida lay sheegay waa bimacna qul waxaad tidhaha allahum yaga waxaad ku tidhahdaa fiihimaa labadooda waxaa ku sugan khamriga iyo khamaarkii ay fii tacaatiihima qaadashada yaga la qaadanayo bimacnaa imaatinka lala imanayo waxaa ku sugan tacaatiga wuxuu u qadarayaa mudaaf buu qadarayey taxriimku ficil buu ku tacalluqaa shay macna ama ficila ayuu ku tacalluqaa daata marka la yidhaahdo waa la xaaraantinimeeyey macno daatadaa ku tacalluqaya taxriimku ku dhacaya xurrimat calaykum ummahaatukum ma hooyada daatadeedaa la xarimay may waxaa laga tilmaamayaa nikaaxood iyo naagnimo in laga doonaa la xarimaa laga tilmaamayaa xurimat calaykum almaytatu bakhtigaa laydinka xaaraantinimeeyey ma daatada ah, baa la xarimay may akligeedaa la xarimay macno ku tacalluqaya daatada baa taxriimku u dhacaya khamrigaa la xaaraantinimeeyey yacni khamriga tacaadigiisa hadday tahay marka cabitaankiisa hadday tahay qaadashadiisa hadday tahay kabaac mushtarkiisa macaanida ku tacalluqaysaa la xaaraantimay haddii taxriim daata loo idaafeeyo ama loo tiiriyo macno ku saabsan daatadaasaa taxriimku ku dhacaya yacni marka waxa weye afcaalu cibaad baa taxriimku ku saabsan yahy saasuu tacaadiga u qadarayo ay fii tacaatiihimaa qaadashada iyaga la qaadanayo qaadashada waxaa soo gelaya in la cabbaayo waxaa soo gelaya in cid la siinaayo waxaa soo gelaya in la haysanayo waxaa soo gelaya in laga baayac mushtaraynaayo yacni kullu dalika tacaatigaasay soo gelayaan kullu dalikana waa xaaraam yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nacdalay toban arin oo khamriga ku saabsan yacni wuxuu nacdalay cabitaanka la cabbaayo samaynta la samaynaayo qaadista la qaadayo ka loo qaadayo yacni waxa weeye ka iibinaya yani wax alla wixii ku tacalluqayo dhan ayaa markaa la nacdala haakada fii tacaatiihima qaadashada iyaga la qaadanayo waxa ku sugan ama la isticmaalayo ismun dembi kabiirun weyni badan ismiga hadda waxaa loo jeedaa yani dhib baa loo jeedaa waayo aayaddan laguma xarimin khamriga cumar bnu khaaab waxa uu yidhi allaahumma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan intaan aayadduba soo degin ayuu wuxuu yidhi ilaahayow khamriga noo caddee ee caddeen ah, na shaafinayso na bogsiinayso liannaha tudhibu almaala waalcaqla waayo maalkii caqliga labadaba waa tegsiinaysaa labadaba waa tegsiinaysaaye ilaahuw khamriga noo caddee caddeeynna shaafinayso markaasaa aayaddani soo degtay hadalkiisaa horreeyey markay soo degtay baa loo yeedhay nabiga ku akhriyay calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxa weeye haddana wuxuu yidhi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan ilahu khamriga noo caddee caddeena na shaafinayso na bogsinayso haddana waxaa soo degtay aayadda suuratu nisa walaa taqrabu asalaata waantum antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluuna walaa junuban ila caabiri sabiilin xata taqtasiluu markaasaa loo yeedho waa lagu akhriyey markaasaa haddana wuxuu yidhi allahuma bayin lana fi lkhamri bayaanan shaafiyan markaasaa aayaddii suuratulmaa'ida ee lagu xaaraantinimaynayey ayaa soo degtay oo dabeed marka waxa weeye faal antum muntahuun ilaa marka laga gaadhay markii horena la sheegay mafaasidda iyo dhibaatada ku sugan yani marka waxba la sheegay ijtinaabkiisana la amra markaasuu yidhi intahayna intahayna yacni ayuu cumar bnu khaaab yidhi marka ismun kabiirun yani dhibaato weyn baa ku sugan cadiimun wa fii qiraa'atin kasiirun qiraa'o kalena waxaa ku sugan kasiirun ismun kasiirun waa laba qiraa'o labada qiraa'aba waa laba qiraa'o sabciya weeye waa laba qiraa'o sabciya laakiin talfiiq laguma samayn karo labada qiraa'o la yskuma dari karo oo mar keliya qofku ma akhrin karo kasiirun kabiirun hada kalad yacni marba mid unbaa la akhrinaya laakiin labada lama kulminaayo saas aawadeed baa marka waxa weyaan culamada qaarkood ay ka daliishadeen yacni inaan la kulmin karin aayadaha qur'aanka ah ee kasiir iyo kabiir markaysaga waxaan yani markaa laba qira ay ku soo kala arooreen adkaaraha alfaadu kala duwan tahay oo bimacnaa dikri keliya yacni marka alfaado kala duwan ku soo arooray talfiiq inaan lagu samayn karin sida mutaakhiriinta qaarkood ay yidhaahdeen waa la talfiiqinaya allahuma inii dalamtu nafsii dulman kasiiran iyo kabiiran baa labaduba laba riwaayo ah alimaamu nawowi waxau yidhi waa in la jamciyaa fiican iyo daa'ifo kaleba oo la yidhaahdo innii dalamtu nafsii dulman kasiiran kabiiran ya ibnu kasiirku wuxuu odhanayaa fii tafsiiri suurati alaxzaab eh, walcanhum lacnan kabiira kasiiranna waa la akhriyo waa laba qiraa'o sabci ah marka lama jamcin kara buu odhanaya ee midun baa la akhrinayaa ama kabiiran ama kasiiran laakiin in kasiiran kabiiran la akhriyaa ma bannaana saasoo kalena adkaarahan aan loo talfiiqin karin oo aan labada la ysku dari karin isla marka waxay culamada qaarkood ay yidhahdeen waa la talfiiqinaya waxaa soo baxaysa suurada aan cidiba akhriyin lam yaqra'hu axad wax akhriya aanu jirin baa soo baxaysa wakada shaykhulislaam ibnu taymiyana talfiiq inaan lagu samayna adkaarta riwaayaadku kala duwan yihiin waa tilmaamay tii saddexda dhibcood ahayd la akhriyo waa sada limaa yaxsulu bisababihima min almukhaasamati waalmushaatamati wa qowl lfuxshi waxa markaa ku dhacaya daraaddeed bisababihima khamriga iyo khamaarka sababtooda ku dhacaya oo min almukhaasamati dood ah waalmushaatamati iscay ah la iscaayo wa qowli lfuxshi iyo hadal xun in lagu hadlo ah qofku markuu khamriga cabo dee waxaweye caqligiisu waa tegayaa saas aawadeed yani isma xukumayo waxaa laga yaabaa yani markaa cayda iyo xumaanta iyo wuxuu markaa samaynayo iyo dagaalka mid walba inay markaa darnaataa laga yaabaa oo wuxuu marka kale ka murugoonaayo uu ku kaco wa manaaficu linnaas waxaa kaloo ku sugan waxtaraa dadka ugu sugan waxtaradaasi waa maxay billadati walfaraxi fi lkhamri wa isaabati lmaali bila kaddin fi lmaysir billadati yani markaa macaan yani markaa ku sugan manaaficdaas iyo walfaraxi farax fi lkhamri khamriga lagu farxo yani khamriga markaa sababtiisa la farxo ama wakhtiga khamriga la cabo la farxo oo qofku marka waxaweye khamrigii u cabo maadaama caqligiisii markaa de waxaan daboolayaan dee waxaweeye murugadii iyo waxyaalahaas waa ka tegayaan hmm. murugadii iyo walbahaarkii iyo waxyaalaha noocaasi waa ka tegayaan marka waxaa laga yaaba hadhowna inuu iska farxo wa isaabati ilmaali iyo xoolo inuu helo bilaa kadin dhibaato la-aanteed uu ku helo xoolaha fil maysiri khamaarka gudihiisa yacni xoolo badan baa laga yaabaa yacni markaa inuu khamaarka ciyaartiisa ku helo ama lagaga helo marna isagaa ku helayo marna waa laga helayo marka manfacadaa yaree ku sugan ee dunyawiga ah dhibaatada weynee ku sugan in loogu bareero ma ah culammadu waxay kala baxaan qaacidu maa kasura dararuhu cala nafcihi fa huwa xaraam waxay dhibaatadiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada waxay ku tahay xaaraan bay ku tahay wa ismuhumaa yacni dhibaatadooda ay maa yanshau canhumaa waxa yaga ka dhalanaya khamriga iyo khamaarka oo min almafaasidi dhibaatooyina akbaru waa ka weynaansho badan tahay acdamu waa ka weyn tahay min nafcihimaa waxtarkooda manfacada yar ay leeyihiin dhibaatada weyn ay leeyihiin ayaa ka weyn walamaa nasalat markay aayaddani soo degtay sharibahaa qawmun qowm saxaabadii ka midii waa sii cabbeen khamrigii waayo lama taxriimin oo lama xaaraantinimayn wamtanaca aakharuun qaar kalena waa iska daayeen waxay mar hadday dhibaatadiisu badan tahay aan iska dayno ilaa an xaramata aayat lmaa'ida ilaa ay xaaraantinimaysay aayaddii suuratu lmaa'ida ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamr walmaysir walansaab walazlaamu rijsu min camali shaytaan ilaa laga gaadhaayo fahal antum muntahuun khamrina waxaa la yidhaahdaa wixii marka caqliga dooriye ama bedelo ayaa la yidhahdaa alkhamru maa khamara alcaqla sida cumar bnu khataab ba uu yidhi ee saxiixa ku sugan khamri waxaa la yidhahdaa wixii caqliga daboola ayaa khamri la yidhaahdaa wax kastoo wax sakhraamiyaana waa khamri sida nebiguba yidhi calayhi salaatu wasalaam kullu muskirin khamrun kullu muskirin xaraam yacni wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri wax kastoo wax sakhraamiya waa xaaraan ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saas aawadee culammada xanafiyadu warka ay yidhaahdaan khamrigu wuxuu ku gaar yahay wixii wax sakhraamiya cinabna laga sameeyey qowlka noocaasi waa khalad saas aawodeed baa jamaahiiru ahlilcilmi salafan wa khalafan ay khilaafeen oo ay ka mid yihiin almadaahib athalaasa saddexda madhabood kale iyo ahlulxadiis waxaana ka hor imanaya axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam saxiixa waayo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam saxiixaanu ku sugaya kullu muskirin khamrun wax kastoo wax sakhraamiyaa min ayi sinfin kaan ayaa macnuhu dhacaya waa khamri waa khamri kullu muskirin xaraam ya iyagu waa kala farqiyeen wixii cinab laga sameeyey ee wax sakhraaminaya iyo wixii maaddo kale laga sameeyey wax sakhraaminaya waa kala farqiyeen waxay yidhahdeen waxaas haddii cinab laga sameeyey muskirna uu yahay oo maaddadii iskaarku ku sugan tahay xaaraan weeye xadkina waa ka imanaya oo xaddu shaaribi alkhamri baa laga jaraya xanafiya odhanaysa laakiin wixii maaddo kale laga sameeyey nabiid bay ku magacaabaane ee wax sakhraaminaya waxay yidhaahdeen yacnii qadarka wax sakhraaminaya bes in laga cabbo ayaa xaaraana laakiin in yar oo aan waxba sakhraaminayn in laga cabbaa xaaraan ma aha xadna kuma sugna inta wax sakhraaminaysa haddii laga cabbo ka aan cinabka laga samaynin inta wax sakhraaminaysa haddii laga cabbaa yacni markaa waxaa weeye xad ka dhalan maayo tacsiir baa ka dhalanaysa cuquubo xadka ka sokaysa ayaa ka imanaysa laakiin jamaahiir ahlicilmi waxay leeyihiin wax kastoo wax sakhraaminaya noocu doonaba ha noqdee waa khamri xaddu shaaribi alkhamrina waa ka imanaya intiisa yar iyo intiisa badan mid walibana waa xaaraan nusuusta iyo adiladuna saasay sheegaysa nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiis yacni saxiix ah. maa askara kasiiruhu faqaliiluhu xaraam waxaa intiisa badan wax sakhraamiyaan intiisa yarina waa xaaraan ahlucilmi waa saxiixiyeen wakada xadiiska tilmaamaya maa askara alfaraqu minhu fa mil'u lkafi minhu xaraam waxa lix iyo tobankiisa rodol wax sakhraamiyaan yacni marka waxa weeye sacabka muggii in laga isticmaalaa waa xaaraam waa xaaraam xadiiska saxiixa waxaa ku soo arooray in cumar ibnu khataab uu yidhi marka uu soo degay taxriimka khamrigu khamri cinab ka samaysani madiinaba ma ool shan nooc oo kale oo timirtu ka mid tahay ayaa khamrigu ka samaysnaa madiine markaa yaalay hadda ma aragtaa dhammaanna markaa waxa weye waxaa lagu sameeyey daliil markaa la qubo haakada wayas'aluunaka maadaa yunfiquun allah wuxuu uhi wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan maadaa yunfiquuna maxay baxsanayaan ay maa qadruh qadarkay bixinayaan waa intii intee in la eg bay sadaqadaystaan qul waxaad tidhaahdaa anfiqu alcafwa inta dheeraadkee xaajadiinna iyo dantiinna ka dheeraadkee ka siyaadada a baxsada alcafwa waxaa loo jeedaa inta qofka dantiisa ka siyaadada yacnii shaygu hadduu sunno yahay qofku isagaa khiyaaru leh laakiin waxaa la tilmaamayaa wixii uu aadka ugu baahan yahay inaanu marka waxa waxaweye bixin daruuri isaga u ah laakiin wixii baahidiisa ziyaado ka ah inuu bixiya waxay noqonaysaa marka mid eh, yani fadli uu ka helayo isagaana u khiyaar leh in badan inuu ka bixiyo iyo in yar inuu ka bixiyo maadaamay sunno tahay qul ilcafwa ay qul anfiqu alcafwa inta dheeraadkaa ah bixiya ay ilfaadila can ilxaaja inta ka ziyaadada ah can ilxaajati baahida ka ziyaadada ah walaa tunfiquu maa taxtaajuuna ilayhi wa tudayicuu anfusakum sayuuti wuxuu ihi walaa tunfiquu ha bixinina macnuhu sii caddaynayaaye maa taxtaajuuna ilayhi intaa u baahan tihiin waxaa u baahan tihiin ha bixinina ee haysta wa tudayicuu anfusakum ay walaa tudayicuu ha dayicina anfusakum nafihiinna oo dee waxa weeye idinkoo dee aan waxba haysan yacni wixii intaa wada bixisaan yacni ama markaa waxa aada ugu baahnaydeen bixisaan hadhow inaa isku cilkaamidaan dee ma fiicna marka nafyihini hadayicina ha dayicina wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugan hadduu fii qiraa'atin ku yidhaahdo waa sabciya toddobada qiraa'ay ka mid tahay laakiin wa quri'a hadduu ku yidhaahdo waa shaadda yacnii quraada markaa saddexda ahina yacni shaadkay ugu jirtaa culamada qaar iyagana waxay leeyihiin qur'aannima loo akhrinayaa iyagu shaadda maaha wa fii qiraa'atin qiraa'o waxaa ku sugan birafci rafca ayaa ku sugan alcafwu oo markaa alcafu la godo bitaqdiiri huwa huwa markaa la qadaro xaalu ku sugan yahay qadaraadda huwa la qadaraayo oo mubtada loo qadaraya waxaa markaa macnuhu u dhacayaa qul huwa alcafu yacni ka la bixinaya in la bixiyaa ay fiican tahay waa yacni qadarka dheeraadkaa ah wey marka waxaa loo qadarayaa mubtadi kadalika ay kamaa bayana lakum maa dukir siduu allah idinku caddeeyey maa dukira kaa la soo sheegay yubayinu allahu lakum allah wuxuu idin caddaynayaa alaayaati aayadaha lacallakum tatafakkaruun si aa u fakertaan ayuu idinku caddaynaya marka aayadda waxaa laga qaadanayaa infaaqu inuu ku fiican yahay in la bixiyo waxa siyaadada ah oo qofka xaajadiisa iyo dantiisa waxa ka siyaadada ah inuu bixiya ayaa sunno noqonaysa laakiin waxa uu aadka ugu baahan yahay inuu bixiyo dee waa laga fiican yahay hadhowna inuu isku cilkaambiyo maaha intuu bixiyo fii amri dunya fi dunya walaakhira allah wuxuu idin caddaynayaa aayadihiisa ayuu idin caddaynayaa lacallakum tatafakkaruun ay likay tatafakkaruu si aa u fakertaan oo lacallada culamada qaarkood tarajibay u fasiraan xaal aad rajaynaysaan inaad fakertaan culamada qaarna tacliil bay u fasiraan wejiga labada eh, labada wejina waxa fiican tacliil in loo fasiro likay tatafakkaruu si aad u fakertaan buu idinku caddaynaya fii amri dunya walaakhira aad uga fakertaan umuuraha adduunyo iyo umuuraha aakhiraba aad uga fakertaan fata'khuduuna alaslaxa lakum fiihima waxaa qaadanaysaan dabadeed yacni markaa sida idin habboonida badan ee idin wanaagga badan baa qaadanaysaan umuuraha adduunya iyo umuuraha aakhiraba wa yas'aluunaka can ilyataama wa waxay ku weydiinayaan can ilyataama agoontay ku weydiinayaan xaggooda wax kaa su'aalayaan sha'niga agoonta wamaa yalqawnahu iyo waxay la kulmayaan oo min alxaraji dhib ah ama mashaqo ah fii sha'nihim ay fii sha'ni ilyataama xaalka agoonta waxay dhibaato kala kulmayaan fain waakaluuhum yaasamuu fain waakaluuhum hadday la cunaan agoontii ay cuntada la cunaan aakaluuhum iyo waakaluuhum waa laba markaa luqo weeye asalku waxay ahayd aakaluuhum dee laakiin waaw baa loo bedelo iyadana luqaa sidaa ahayd oo carabta qaar baa markaa hamsadaa u bedeli jirtay waaw dabeedna sidii buu ku socday fa in waakaluuhum hadday la cunaan agoontii yacni markaa ay wax la cunaan ya'samu waa dembaabayaan haddee agoontii waxay u baahan tahay raashimo in loo kariyay u baahan yihiin raashinkii marka la kariyo xoolahoodii baa laga masruufayaa xoolahoodii marka laga masruufo haddii lala cuno dembay ka baqayaan hadday markaa u gaar ugu saaraanna dhibaato badan baa ka imanaysa dhibaato badan ayaa ka imanaysa waxaa dhacday markay soo degtay aayaddii allah uu yidhi ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii butuunihim naaran wa sayaslawna saciiraa aayaddaasi markay soo degtay saxaabada qaarkood xoolaha agoonta si ay isaga ilaaliyaan dheri gaaray u sameeyeen oo iyaguna mar ay karsanayaan cuntadooda agoontana mar gaara ay u karinayaan cuntadii marka loo kariyo oo maalkoodii looga kariyo cuntadii oo looga sameeyo waa loo dhigayaa baaqi hadduu ka soo hadho waa loo daboolayaa hadhow marka waxa weeye hadday cuni karaan way cunayaan hadday xumaado wixiina waa la qubayaa yacni sidaasay u sameeyeen casli iyaguna dhari gaar ay samaysteen marka dabeedna aayaddan baa soo degtay iyadoo loo sheegaayo haddii waxa weeye markaa labada masruuf laysku darsado oo waxhagaajin looga jeedo geeddigaabsadku ku jiro yacni ta noocaasa haddii islaax looga jeedo niyadu wanaagsan tahay oo agoonkii xoolihiisii in loogu marmarsoodo laga cuno aan la doonaynin inaan dhibi ku sugnayn masruufkana dee agoonka waxa u yar in labada masruuf laysku daro oo isku dheri laga dhigo baa kharashku u yaraanaya laakiin dheri gaara ah haddii loo camirayo dee kharashku waa ku badanaya ya biil gaaruu noqonaya marka kharash badan buu kalifayaa kharash badan ayuu kalifayaa dadkii hayeyna mashaqa uga imanaysa waayo mar walba hadday laba dheri karinayaan oo laba raashin ay samaynayaan mashaqo iyo dhibaata markaa taana ku sugan markaa dee mukhaaladada inaan la diidaynin ayaa markaa loo tilmaamay oo labada markaa waxa masruuf la ysku darsan karo haddii islaax iyo wanaajin looga jeedo markaa taasaa loo fasaxay fain in waakaluuhum hadday wax la cunaan ya'samu waa dembaabayaan wain in casaluu maalahum maalkooda hadday u soocaan oo gaar ugu soocaan min amwaalihim oo nafaqadooda iyo wuxoodana gaar ugu soocaan iyo masruufkooda wa sanacuu lahum tacaaman cunto ay u sameeyaan gaara waxdahum iyaga keligood dheri gaara loo sameeyo aan waxba laga dhadhaminayn fa xarajun yacni kaasi wuxuu noqonayaa mashaqo iyo dhibaato noqonaya ay fadaaka xarajun Hmm. ama fa huwa xarajun mashaqo wey fa'daa dabadeed isimka markaa dhaca marka shardi ka horeeyo ama wax la midi wuxuu markaa waxau noqonayaa yani markaa mubtada inuu qadaran yahy ay fa huwa casliga cuntada gaarkaa fa huwa kaa la soo sheegay ay fa daaka kaasi oo ah markaa casliga xoolahooda gaarka loogu saarayo cuntada gaarana loo samaynayo madkuurkaa la sheegay xarajo dhib weeye waa mashaqo qul waxaad tidhaahdaa islaaxun lahum islaaxun hagaajin lahum yaga wax loo hagaajiyo fii amwaalihim xoolahoodii loo hagaajiyo oo see loogu hagaajinayaa bitanmiyatiha in loo kobciyo oo loo koriyo maxaa loogu kobcinayaa xoolihii baa loo rogrogayaa loogu tijaaraynayaa si xoolihii faa'iido ugu soo saaraan oo xoolihii ugu tarmaan oo ugu farabataan walaa taqrabuu maal alyatiimi ila bilatii axsan ya xoolaha agoonka ha u dhowaanina siba siday ka wanaagga badantahy mooye si kale ha ugu dhowaanina axsan iyo xasan baa kala jira axsankaa waajiba sida wanaagga badan axsankaa waxay culammadu yidhahan waa tijaarada haddii si xasana iyo si axsana labaduba ay suuragal yihiin axsankaa waajiba yacni xasanku markaa ma bannaana sida wanaagga badan marka waa bitijaarati fiihi bay culammadu yidhahdeen tijaarada lafteeda culammadu waxay yidhaahdeen haddii tijaaradii ay kala faa'iido badan tahay oo laba tijaaro labadaba loo gelin karo mid sii faa'iido badan tahay khasaarana aan looga baqayn ta faa'iidada yar in loo geliyaa ma bannaana waayo axsankii ma aha ta faa'iidada badan in loo geliyo ayaa waajib noqonaysa haddaan khatar looga baqin culum inay ka baaba'aan looga baqin lakiin ha faa'iido badnaatee haddii looga baqaayo inay ka khatar badan tahay waa laga ilaalinaya marka ya waa laga ilaalinaya marka siba siday ka wanaaga badan tahay in loo sameeyo ayaa waajib ah bitanmiyatihaa kobcinta loo kobcinayo loo korinayo xoolihii oo loo rogrogayo si ay faa'iide ugu soo saarto dabeedna faa'iidada ay cunaan wax ka mida xoolihiina ugu tarmaan oo ugu bataan laakiin haddii laysaga hayo oo laga masruufa un dee waxaa laga yaabaa xooluhu inay dhammaadaanba oo masruufkaa ku dhammaadaan oo hadhow markuu qaan gaadho aan xoolaba u baaqi ahayn ama isagaan qaan qaangaadhinba waxa ka dhammaanayaan ya dee dantiisa maha taas wa mudaakhalatikum iyo gelitaankiina aa markaysa waxaa la gelaysaan oo bimacnaa xoolihii waa kobcinaysaan xoolihiinnina waa ku daraysaan islaax baana marka arrinkaa looga jeedaa khayrun waxay ka khayr badan tahay min tarki daalik taa in laga tago madkuurkaa lasoo sheegay in laga tago bay ka wanaagsantaho ka khayr badan tahay wa in tukhaaliduuhum haddaad ku darsataan ay tukhaaliduu nafaqatakum binafaqatihim masruufkiinna haddaad ku darsataan masruufkooda oo labada masruuf laysku daro laysku khaldo raashinkii la karinaayey ya fa ikhwaanukum ay fahum yagu ikhwaanukum walaalihim weeye fi diini diinka idinkula walaaloobay wa min sha'ni alakhi walaalka xaalkiisana waxaa ka mid a ah an yukhaalita akhaah walaalkii inuu wax ku darsado ayaa markaa ka mid a ah. macnuhu wuxuu u dhacayaa fahum ikhwaanukum muraadka laga qaadanaya waxay tahay taasi waa idin bannaanto way idiin sugnaatay falakum idinka idiin sugnaatay daalika madkuurkaa la soo sheegay oo mukhaaladada nafaqada ay isku darsanaysaan ah iyo masruufka marka de waxaa u jaban in labadii masruuf la ysku daro isku dherina laga dhigo isagana markaa qadar ansab ah isaga marka waxaweyan yani markaa xoolihiisa laga soo qaado oo reerkii kale hadduu fara badan yahay agoonkiina marka uu yahay ama mid ama laba dee marka wixii la eego maxaa ka qabtaa reerkii kalea markaysaa waxaa siddeed qof ah yacni iyaguna waaba laba dee marka waxawe nafaqadii toban meelood loo qaybiyo laba ahaan waa in iyagii la xisaabiyaa ya waa in iyagii qadarka ansabka waa la xisaabiyaa aan la odhan nusow nus aan la odhan amaba isaga marka dee aan loo badin hmm. aan lagu badin marka kharashka wallahu yaclamu almufsida min almuslix wallahu allah yaclamu wuxuu og yahay almufsida ka fasaahadinaya kharribaya liamwaalihim xoolaha agoonta markaysagaa fasaahadinaya oo ku fasaahadinaya bimukhaalatatihi darsiga uu ku darsaday ku fasaahadinaya wuxuu ilaahay ka yaqaanaa ka og yahay oo ka soocaya min almuslixi ka hagaajinaya bihaa xoolaha agoonta hagaajinaya fa yujaazi kulla minhuma waa abaal marinayaa ilaahay mid waloo labadooda ka midaba allah waa abaal marinayaa oo jazaaga u ansabkaabuu ku abaal marinayaa oo kii niyadiisu wanaagsanayd ee islaaxinayay daahiran wa baatinan niyo wanaagsanna uga jeeda usluubka ugu darsanayaana ay tahay si wanaagsan oo marka waxa weeye cadaalad ah aanu iyagii ku talax tegayn ama ku xadgudbayn ya dee waxa weeye niyo wanaagga iyo islaaxa uu samaynaayo ilaahay ka abaalmarinaya ka jasaynaya ajar ka siinaya kii niyadiisu tahay inuu wax kharibo ama camalka uu samaynayo yacni ay tahay mid cadaaladii khilaafsan oo xoolihii agoonka marka waxa weeye yacni markaa dee sidaa ku cunaya oo mukhaaradada ugu marmarsoonaya allah waxa weeye waa ka abaalmarinayaa oo dee dembi ayuu markaa kaasina xambaaranaya ilaahayna waxa weeye kor iyo kalba wuxuu qofku sameeyo allah waa og yahay hmm, aahiran wa baatinan walaw shaaa allaahu la acnatakum walaw shaaa allaahu hadduu allah dooni lahaa ay icnaatakum inuu idin dhibo hadduu dooni lahaa oo idinku adkeeyo laacnatakum waa idin dhibi lahaa ay la dayaqa calaykum bitaxriimi almukhaalata waa idinku cidhidhii lahaa bitaxriimi almukhaalata isku darsiga inuu markaa xaaraantinimeeyo ayuu idinku cidhidhii lahaa hadduu doono laakiin ma yeelin ilaahay alcanat waxa la mashaqada la yidhahdaa icnaadkuna waa in cid la dhibo weeye dalika liman khashiya alcanata minkum ay almashaqata waxaa loo jeeda mashaqata zina icnaadkuna waxa waa dhibis weeye hamzada tacdiya ah waayahay ina allaha casiizun ilaahay waa ka haalibkaan laga haalib noqon haalibun calaa amrih amarkiisu ilaahay haalib ku yahay wax la midina ma jiraan xakiimun waa xikmad badan yahay fii suncih waxa uu samaynayana ilaahay waa u xikmad badan yahay waxa uu samaynaayo iyo waxa uu iyo waxa uu odhanaayo iyo waxa uu sharciyaynaayo mid walba ilaahay xakiim buu ku yahay allah waxa uu yidhi walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'min walaa tankixu ha guursanina almushrikaati dumarka gaalada ah ha guursanina xataa yu'minna ilaa ay rumeeyaan oo iimaan la yimaadaan ha guursanina walaa amatun addoon addoontaasoo mu'minatun mu'minad ah oo iimaan leh khayrun waxay ka wanaagsan tahay oo khayr ka leedahay min mushrikatin mid mushrikada ay min xuratin mushrika mid xora oo mushrikada baabay ka wanaagsantahay mushrikadao dhan bay ka wanaagsan tahay ama addoon ha noqoto ama xor ha noqoto walow acjabatkum yacni xaal walba waa ka wanaagsan tahay xaalay idin cajabiso iyo xaalan idin cajabin mid walba walow acjabatkum alxaal low acjabatkum hadday idin cajabin lahaydna waa markaa quruxdeeda iyo maalkeeda iyo xasabkeeda aad la dhici lahaydeenna waa ka wanaagsan tahay addoonta mu'minadda ah baa ka wanaagsan waxaa laga tilmaamaya fii kulli xaalin bay ka fiican tahay ka wanaagsantahay walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walaa tunkixuu ha u guurinina almushrikiina ragga gaalada ah ha u guurinina hablaha mu'minaadka ah xataa yu'minuu ilaa ay rumeeyaan ha u guurinina walacabdun addoon addoonkaasoo mu'minun muumin ah khayrun wuxuu ka wanaagsan yahay ama ka khayr leeyahay min mushrikin mid mushrika ah oo gaal ah walow xorba ha ahaade walow acjabakum xaal walba waa ka wanaagsan yahay addoonka muuminka ahi mushriga waa ka wanaagsan yahay fii kulli xaalin walow fii xaali icjaabi lakum kulay ku tahay xaalkuu idin cajabiyo kulay ku tahayna waxa weeye waa ka wanaagsan yahay ulaa'ika yadcuuna ila annaar ulaa'ika kuwaa la soo sheegay mushrikiinta iyo mushrikaadka ahi gaalada ahi rag iyo dumarba yadcuuna dadka waxay ugu yeedhayaan ama yadcuunakum macnuhu dhacay dhacaayo yadcuuna waxay ugu yeedhayaan idinkana idinku yeedhayaan ila annaari naar intii ka ahaatay idinku yeedhayaan wallaahu yadcuu ila aljannati waalmakfirati biidni wallaahu allah yadcuu wuxuu ugu yeedhayaa dadkoo dhan baa ila aljannati jannada ayuu ugu yeedhayaa intii ka ahaatay waalmakfirati iyo dembidhaafka intii ka ahaatay ugu yeedhayaa biidnihi wuxuu ugu yeedhayaa idankiisa iyo amarkiisa iyo ogolaanshihiisa ama taysiirkiisa iyo tawfiiqiisa ugu yeedhaya idankiisii sharcigaana waa soo gelaya wa yubayinu aayaatihi linnaasi lacallahum yatadakkaruun wa yubayinu waa caddaynaya allah aayaatihi aayadihiisa linnaasi dadka ayuu u caddaynayaa lacallahum yatadakkaruun si ay u waantoobaan oo u waana qaataan ayuu ugu caddaynaya aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa dumarka gaalada inaan la guursanin baa ilaahay uu sheegayaa marka waxaa laga reebayaa muslimiinta dumar gaala inay guursadaan baa loo diidaya dumarkii gaalada ahaa in la guursadaa laynaga reebay walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna ilaa ay mu'minaat noqdaan ha guursanina cumuumka aayadda waxaa laga qaadanayaa dumarka gaalada in dhammaan la diidaayo laakiin aayadda suuratulmaa'ida ayaa khasistay oo tilmaantay dumarka kitaabiyaadka ah iyaga in markaa la guursan karo hadday zina ka dhowrsoon yihiin aayatulmaa'ida ayaa khasisaysa marka waxay noqonaysaa aayaddani caam aayadda suuratulmaa'idana waxay noqonaysaa khaas bay noqonaysaa caamkiiyo khaaskana waa la ysku khasisaa calaa haada waxay noqonaysaa dumarka kitaabiyaadka ahi hadday dhowrsoon yihiin iyagu waa bannaan yihiin in la guursado iyaday ka fiican tahay mu'minaadka in la guursadaa allah wuxuu yidhi alyowma uxila lakum alطayibaatu wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum wa طacaamukum xillun lahum wlmuxsanaatu min almu'minaati wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum ida aataytumuuhunna ujuurahunna muxsiniina hayra musaafixiina walaa muttakhidii akhdaan allah wuxuu sheegay dumarka muxsanaadka ah ee dhowrsoon ee mu'minaadka ah iyo dumarka muxsanaadka ah ee dhowrsoon ee ahlukitaabiyaadka ah ee ahlukitaabka ah iyagana marka allah inuu idiin xalaaleeyey haddaad markaa meheradooda markaa siisaan idinkoo markaa guursanaya waan ka sinaysanaynin marka dumarkii kitaabiyaadka kitaabiyaadku waa maxay waa dumarkii yahuudiyaadka ahaa ama kiristaanka ahaa ee nasaarada ahaa kitaabkii towraadeed baa qolana yacni markaa ay u nisbo sheeganayaan qolana markaa kitaabkii injiileed marka kuwa waa laga reebay oo waa laga khasisay ee gaaladii kale dumarkii kale gaalada ahaa noocay doonaan ha noqdaan ha ahaadaan qaar markaa muslimaad ahaan jiray oo gaaloobay oo murtadaad ah ha ahaadaan qaar markaa waxa weeye mushrikaad ah oo ilaahay cid kale la caabuda ha ahaadaan qaar mulxidaada ah oo aan diinba rumaysnayn yacni markaa ha noqdaan asnaafta gaalada noocay doonaanba ha noqdaane kitaabiyaadkaa kuwaan ahayn inay guurkooda wada xaaraan yihiin oo raggii muslimiinta ahaa inay u bannaanayn inay guursadaan wax kastaba ha lahaadaan qurux kasta ha lahaadaan maal kasta ha haystaan sharaf kastoo nasab ha ku sugnaadaan guurkooda wuxuu noqonayaa mid xaaraan bannaanayn addoon mu'minadaa dhaanta addoon mu'minada ayaa markaa dhaanta wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum wuxuu kaloo allah inoo sheegay raggii gaalada ahaa ha u guurinina dumarka mu'minaadkaa ha u guurinina walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu aayaddu daliil waxay u tahay ictibaarka ama shardinta guurka loo shardinayo weliga loo shartinayo oo dumarka iyagu isma guurin karaan la layskamana guursan karo biduuni taswiiji alwliyaa'i haddaan awliyadoodu u guurinin isma guurin karaan lamana guursan karo marka raggii baa lala hadlaya leey ha u guurinina ya nabiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tusawiju lmar'atu almar'ata walaa tusawiju lmar'atu nafsaha qofka dumari qof dumara ma guuriso yacni ma guurin karto sharcan oo weli uma noqon karto walaa tusawiju lmar'atu nafsaha qofka dumarina nafteeda ma guurin karto hadda maaragta laa nikaaxa ila biwaliyin waatuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi nikaax asaxayaa ma jiro weli la'aantii weli la'aantii haddaan gabadha mas-uulkeedu weligeedu ama aabbaheed ama walaalkeed ama cidda kale la midka ah yacni markaa ee u xigtaa ee ragga ahi haddaynay guurin lama guursan karo ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fa nikaaxuha baatil qof dumar dumaroo kastoo guursataa idanka weligeeda la'aantii nikaaxeeda ama guurkeedu waa baatil baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ayadda laga qaadanayaa ragga gaaladii noocay doonaanba ha noqdaane in dumar mu'minaada loo guuriyaa inaynay bannaanayn ama ahlu kitaab ha noqdaan ama gaalo noocay doonaanba ha noqdaan mulxidiin ha noqdaan ha noqdaan kuwa marka awsaanta caabudaya ha noqdaan kuwa ahlu kitaabka ah ha noqdaan qaar ridoobaoo milladda ka baxo oo muslimiin ahaan jiray yacni ha ahaadaan gaalo asli ah cinaadan ha u gaaloobaan takdiiban ha u gaaloobaan ficil ha ku gaaloobaan shaki ha ku gaaloobaan wax farqiya ma kala leh gaalo oo dhan ruuxu hadduu gaalba yahay ninku hadduu gaalba yahay gabadh muslimada looma guurin karo walow kaana kitaabiyan hadduu doono kitaabiba ha noqdo tan dambe iyadu markaa takhsiis ma leh ta horaa takhsiis ka lehee tan dambe takhsiis ma leh walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu wa cala alcumuumi walitlaaq saasay usii daysan tahay yacni jamiic lkufaar baa soo gelaya yacni gabadh mu'minada in loo guuriya ma bannaana wala walcabdu mu'minun khayru min mushrikin walow acjabakum addoon muumina ayaa ka wanaagsan mushrik yani noocu doonaba ha noqdo walow xorba ha noqdo yani marka waxaa ka wanaagsan addoon muumina ya yani mushrik waxaa ka fiican addoonka muuminkaa ka fiican iimaankaa daraaddeed baanu kaga fiican yahay mushriggaasi noocu doona ha noqdo addoon ha noqdo xor ha noqdo ra'iis ha noqdo madax ha noqdo maja ha noqdo yani noocu doona ha noqdo maal wuxuu doona ha lahaado addoon muumina dhaama walcabdu mu'minun khayru min mushrikin walow acjabakum sababtu waa maxay gaaradu waxay dadka ugu yeedhayaan naar yaa naar bay ugu yeedhayaan dee markaa naar si aynay ugu sababin waa inaan markaa waxaa loo guurin oo haddaa gabadhan kitaabiyaddaa sawtan la banneeyey guurkeeda waxaa la odhanayaa ghaaliban dumarku ninka guursada ayay raacaan gabadhanna markaysagaa maadaama kitaab hore iyo nebi hore ay rumaysan tahay in islaamnimadana loo soo yacni markaa e, jiidaa oo ninkeeda ay markaa diinta ninkeedu haysto ay raacdaa way dhowdahay way dhowdahay yacni ninkii hadday doonayso ixtiraam u haysta iyo qadarin waxay u badan tahay inay markaa soo islaamto ayay markaa u badan tahay marka maadaamay sidaas tahay iyada waa la banneeyey si islaamnimada loogu soo jiido haddaba hadday yidhaahdaan qolada markaa gaalada ah ama yuhuudda ama nasaarada ah warniyow haddaa idinku muslimiin tihiin hablahayagii waxaad tidhaahdeen waa noo bannaan tahay inaanu guursanno dee annagana hablihiinna noo banneeya soo caddaaladdu ma aha labada geesoodba inay ka bannaanaato maxay tahay annaga waa noo bannaantahay laakiin idinka idinma bannaana annagu hablihiinna inaannu guursanno kitaabiyaadkaa ama yahuudiyaadka ama nasraaniyaadka waa noo bannaan tahay laakiin idinka hablaha muslimaadka inaad guursataan idinma bannaana miyaynay marka waxa weeye in labada geesood la simo ansab aynay ahayn shubhada caynkaasa hadday keenaan ahlucilmiga qaarkood waxay kaga jawaabeen sida alcallaamatu bnu cuthaymiin raximahu llah hab caqliga la doonaya in lagu qanciyo marka wuxu uhi waxaa loogu jawaabayaa qofkan dumara ee kitaabiyadda ama yahuudiyadda ama kiristaanka ah iyo ninka muslimkaa waxbaa ka dhexeeya waxa ka dhexeeyaana waxay tahay yacni ninkan muslimka ahi gabadhan kitaabiyadda ah nebigeedii iyo kitaabkeediiba waa rumaysan yahay nebi xaqa inuu ahaa nebi muuse calayhi salaam kitaabka tawraadeedna kitaab xaq oo allah soo dejiyey asal ahaan inuu ahaan jiray waa qirsan yahay nabi ciise inuu nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay yahay waa qirsan yahay labaduba ay ahaayeen nebi ilaahay iyo rasuul ilaahay kitaabka marka injiilad iyo kitaabka towraadeed labaduba inay xaq yihiinna oo asaalatan kitaab xaqo allah soo dejiyey inuu ahaan jirayna waa qirsan yahay laakiin ninka kitaabiga ah ninka ahlu kitaabka ama yahuudiga ama nasraaniga ahi inantan muslimadda ahi nebigay rumaysantao nebi muxammed ah ma rumaysna inuu nebi ilaahay yahay uma qabo wuxuu u qabaa beenawaas nebinimada sheegan jiray inuu yahay oo beenbeen nebinimo u sheegtay waxaa lagu odhanayaa buu yidhi adiguna bal nebiga markaa ay inantani rumaysan tahay muslimadda ahi rumee haddaad nebigaa rumayso inuu nebi ilaahay yahay yacni guurkeedu waa ku bannaananayaa waa lagu guurinayaa hadduu rumeeyan muxuu noqonaya muslim buu noqonaya muslim ayuu noqonaya hadduu nebi maxamed rumeeyana waa yahay yaa maxaad ku falaysaa muslimaadka iska guursoon <laughs> kuwii muslimaadka hareerahaaga ka batee ta ingiriiska ah markiisa kitaabiyadda maxaad ku fali dee asaalatan bay markaysa markii hore si a u aaminsanaan jireen laakiin dee hadda markaysa markaa arrinka ay hadda u gudbeen oo ku saabsan inay ilaah iyo ibnu ilaah iyo waxa ay yidhaahdeen waa wax caaridoo soo darriyey waxa lagu xisaabtamayaa dee asalkii iyaguna waa qirsan yihin markii hore asaalatan inuu sidan ahaa laakiin waxay leeyihiin markii dambe yacni marka xalla laahuutu fi naasuut waa shirki markii dambe ay ku dhaceen ay la yimaadeen laakiin sharcan waxa la ictibaariyey un arrinkii hore asalka aha taasaa la ictibaariyey hadda marka waxa weeye dadka u abtirsanaya ahlu kitaabka ah ee towraad iyo injiil u abtirsanaya inay rumaysan yihiin xukunkoodu sidii hor u noqonaya laakiin ciddii ka kufriday oo ka gaalowday ilaa hadda waxa weeye dadka yaryar oo dhani waxay u badan yihiin xaggii beledadii kiristaanka ahaan jiray imanka yurub iyo maraykan iyo marka la eego dadkii hore ee gaboobay ee da'da ahaa ayaa kiristaannimadii rumaysan laakiin dhowr iyo afartan waxa ka yari wax naadira mooyaane majooratiigoodu yurub iyo maraykan waxba ma aaminsanaa waa mulxidiin wax nawaadiri waa jiraan nawaadir wax naadiroo aan badnayn waa jiraan laakiin dhowr iyo afartan jir wixii ka yari waxa weeye ee yurub iyo maraykan ku nool dadkii asalka kiristaanka u ahaan jiray waalidadood baa kiristaan rumaysan laakiin iyagu markaa kiristaan ma rumaysna waxay u dhurteen ilxaad ilaah diid ay leeyihiin ilaah ma jiro yacnii taasay u dhurteen marka waxaa weeye kuwa kiristaannimadii ka baxay oo iyagu markaa hadda ilxaadka taagan xukunkii ahlu kitaabka yeelan maayaan laakiin walow shirkiyaadba ha la yimaadaane hadday u nisbo sheeganayaan kitaabkii injiileed iyo ciisa bnu maryam ay u abtirsanayaan u nisbo sheeganayaan ama nebi muuse iyo nebi haaruun iyo nebiyadii reer banu israa'iil iyo kitaabkii towraadeed hadday u abtirsanayaan oo inay markaa haystaan isu qabaan walow shirkiyaadba ha la yimaadaane waxay noqonayaan xukunkii ahlu kitaabka inay leeyihiin waayo wakhti horeo qadiim ay soo baxday inay shirkiyaadkan la yimaadaan ma allah baa qur-aanka ku sheegay laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha haalisu halaaa ittakhaduu axbaarahum warhubaanahum arbaaba min duuni illahi walmasiixa bna maryam hadda ma marka ibnullaahi iyo allah weeye iyo waa haalis halaase iyo waxyaalahaas waagaa horay la yimaadeen wakhti qadiimay la yimaadeen aayaadkii soo degayeyna waxay ahaayeen xukunkii ahlu kitaabnimo in loo baaqi yeelay oo waxaweeye markaa loo daayey yacni markaa lama odhan hadday marka waxaweeye siyaalaha yidhaahdaan oo hadallada kufrigaa ku hadlaan yacni marka ahlu kitaabnimadii waa ka baxayaan lama odhan iyadoo allah inoo sheegay yuhuuddu inay haddana ku hadli jireen hadallo kufriya oo ay odhan jireen mar ilaahay baa faqiira iyo marka waxyaalo kale ay ku hadli jireen oo cay iyo dhaleecayn ah yacni haddana waxa weeye ahlu kitaabnimadii lagama saarin inay yahuud iyo nasaare yihiin oo ahlu kitaab yihiin oo axkaamtii ahlu kitaabka leeyihiin ayaa marka waxa lagu dareeriye o lagu socodsiiyey calaa kulli xaal ahlu kitaabka dumarka kitaabiyaadka in la guursadaa haba bannaanaatee laakiin waxaa ka mudan oo ka fiican dumarka muslimaadka in la guursado ya waayo isku mid maaha fadfar bidaati iddiini taribat yadaak waatuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam ta diinta u saaxiibkaa ku guulayso waatuu markaa uu yidhi tunkaxu lmar'atu liarbac markuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni markaa walidiiniha walixasabiha walinasabiha walimaaliha fadfar bidaati diini taribat yadaak ta diinta u saaxiibkaa ku guulayso oo bimacnaa yada guurso ayaa laga tilmaamaya marka dee ma sina laa sawaan laba shay oo siman maaha ta kale dee ubadkii tarbiyada waa laysku qabsanayaa gabadhii waxay doonaysaa in markaa diinkeeda ilmuhu raaco ou kiristaan noqdo ama yahuudi noqdo ninkii muslimkaana wuxuu doonayaa in markaa uu muslim noqdo ayuu doonaya hadda aragta loolan baa meeshii ka iman kara haddiiba xataa markaysaga ay ka gaabsato iska ilaaliso yacni markaa ixtiraamka ninkeeda ay ixtiraamayso oo ay tahay mid dabeecad wanaagsan oo dhaqan wanaagsan oo markaysa markaa yacni marka ay sidaa tahay haddiiba laga soo qaado waxaan shaki lahay inay haddana la jeceshahay inuu la diin noqdo inay la jeceshahay diinta ay haysato si aan toos ahayn laga yaabo inay u jeclaysiiso waxaa iman karta markaysaga yacni aabbihii inuu markaa dhinto oo geeri u timaaddo aabbihii markuu dhinto oo geeri u timaadana dee waxaweeye ubadkii kaniisaday ku shubaysaa waxba kuuma yaalliin yaa kuu soo ducaynaya yaa kaa dambeeya yacni waxa weeye khatarteeday leedahay marbaa waxa dhacdaa la yidhi markaysagaa nin carab oo wadaada ah ayaa wuxuu tegay yurub markuu tegay wuxuu guursaday gabadh caddaan oo dee kiristaana buu guursaday ubadkana wuxuu is daadaa tarbiyaysan doona dhowr carruuray u dhashay ilaa saddex carruura meelaha ninkii baa geeri deg degdegii ku timi ilama oga goortuu dhiman doonee ya geeridii degdegay markay ku timi dee carruurtii iyada keligeed baa u hadhay kaniisadday ku shubtay kiniisadda ayay ku shubtay wallaahu lmustacaan allah waxau yidhi walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'min walaa tankixuu ha guursanina ay walaa tatasawajuu ha guursanina ayuha almuslimuun kuwiina muslimiinta ahow almushrikaati dumarka gaalada alkaafiraati kuwa gaalada wuxuu ku tilmaamayaa mushrik yacni shirki iyo kufri culammadu marka hore khilaaf baa jira ma bimacnan baa oo waa mutaraadifaan mise farqaa labada u dhexeeya jumhuurka culammadu waxay maraan shirki iyo kufri asaalata in farqi u dhexeeyo oo uu guda ballaaran yahay kufrigu shirkiguna uu yahay khaas marka shirki kastaa uu kufri yahay laakiin kufri kastaa aanu shirki ahayn mushrik kastaa uu kaafir yahay laakiin kaafir kastaa aanu mushrik ahayn waa sida jumhuurku qabaan daa'ifa min ahli ilcilmi waxay qabaan shirki iyo kufri waa bimacnan waa isku macne laa farqa baynahumaa oo shirki kastaa waa kufri kufri kastaana waa shirki daa'ifa min ahli ilcilmi baa sidaa qaba waana sida abu xaniife saan jeclahay abu xaniife siduu ku tegay weyi daa'ifa min ahlilcilmi oo kalena waa qabaan waana sida sheekh albaani laftiisu doorto laakiin jumhuurku waxay qabaan inay kala caamsan yihiin haddana waxaa la isla ogol yahay wakhtiyada qaarkood shirki inta la itlaaqo in kufri oo dhan loo jeedo waxaa ka mid a in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafayo in loo shariig yeelo ciddii shirki ku dhimata ilaahay u dhaafi maayo waxaa loo jeedaa ciddii gaalnimo ku dhimata yacni ayaa loo jeeda aya kufrin kufrigaasi ilxaad ha noqdo yacni markaa kufrigaasi ha noqdo yacni markaa cibaadat alawthaan ha noqdo yacni inkaar marka camal marka in lagu kufriye ha noqdo yacni orah in lagu kufriye ha noqdo sabi in lagu kufriye ha noqdo kullu dalika waa soo gelaya nooc kastoo lagu gaaloobo ayaa soo gelaya mawdican waxaa la ysla ogol yahay almushrikaat in laga tilmaamaayo macnaha alkaafiraat dumarkii gaalada ahaa in laga tilmaamaayo marka sidaas aawadeed baa alkaafiraati ugu fasiray si loo tilmaamo nooc kastaoo kufrigu ku yimaado inaanu farqi ka lahayn culammada odhanaya shirki kasta waa kufri waxay leeyihiin kufri kastoo lala yimaado waxaa lagu ateecay dee shaytaan baa lagu ateecay daacada shaytaanka lagu ateecayo kufrigana dee shirkay noqonaysaa waa shirku taaca waxay ka dhigan tahay cibaado shaytaankii la caabuday ka dhigan tahay haakada waa qowl wajiiha waayahay marka culamada kale farqinaysa waxyaalahay cuskanayaan waxaa ka mida cadafka la ysku cadfo maa yawaddu aladiina kafaruu min ahli lkitaab wala lmushrikiina an yunazla calaykum min khayrin min rabbikum mushrikiin iyo ahlu kitaab waa la kala gaar yeelay hadda ma yacni marka horena kufaar baa lagu wadaa itlaaqay dabeedna waa la kala qaybiyey ina aladiina kafaruu min ahli lkitaab walmushrikiina fii naari jahannam ya waa laysku waafaqsan yahay ahlu kitaabku inay kufaar yihiin laakiin layskuma waafaqsano inay mushrikiin yihiin wa in waqaca minhum ashirku oo asalka diinkooda ayaan shirki ahayn bay yidhaahdeen culamada qaarkood sida shaykhulislaam ibnu taymiyaba uu yidhi calaa kulli xaal mawdica mushrikaadka waxaa loo jeedaa gaaladaa loo jeedaa walaa tankixu ha guursanina ay tatasawaju ay walaa tatasawaju ayuha almuslimuun almushrikaati dumarka gaalada ha guursanina alkaafiraati xataa yu'minna ilaa ay ka rumeeyaan ha guursanina wala amatun addoon addoontaasoo mu'minatun muuminad ah oo iimaan leh khayrun waxay ka wanaagsan tahay way ka khayr badan tahay haddii odhan mayse waayo tan mushrikada ah khayr kuma jiro ismu tafdiil u laqbayn mayse waxaa loo laqbaynayaa mujarad lwasfi baa loo laqbaynaya ya khayrun laha min almacaani arbaca ismun wa tafdiilun wa masdarun sifa erayga khayr afar macnay leedahay afartaa macnay u timaadaa mar waa magac oo xasanadii khayr baa la yidhaahdaa maalkii khayr baa la yidhaahdaa wa innahu lixubbi alkhayri ay lixubbi almaal waa isim markaa waa magac marna waxaa loo isticmaalaa tafdiil ismu tafdiil oo khayr bimacnaa akhyar baa macnuhu u dhacayo waa khayr badan khayrun min kada haddama aragta yacni waxa weeye markaana waa tafdiil asalkeeduna akhyar buu ahaa akhyar calaa wasni afcal laakiin kasratulisticmaalka hamsada loo tuuray waghaaliban aghnaahumu khayrun wa shar can qowlihim akhyaru minhu wa ashar carab waxaa ka deeqo kaga filaaday odhaahdooda khayrun wa sharun ay odhanayaan baa kaga filaadoo ka deeqay oo ka kaafiyey inay akhyaru iyo asharu yidhaahdaan oo sidii asalkahayd ku keenaan si naadirun bay carabi u isticmaashaa akhyar iyo ashar bilaalun khayrunnaasi wa bnulakhyari ya waa si naadir ay u isticmaalaan waayahay yahay waa tafdiil macnaha saddexaad waa masdar khaara khayran yacni waxa weeye inay masderkii khaare ay tahay yacni iyaduna waxa weeye waa masder weeye waayahay sifa weeye wejiga kale sifaduna waxa weeyaan waa nooca la yidhaahdo ismu tafdiili huna laysa calaa baabi nooca la yidhaahdo mujaradulwasfi baa loo jeedaa sifanimo keliyaa loo jeedaa laga tilmaamaya khayr buu leeyahay waa wanaagsan yahay laakiin waa khayr badan yahay muraadku aanu ahayn marka hadda waxaa laga tilmaamayaa mujarad lwasfi noocii sifada ahaa baa looga jeedaa wala amatun addoon mu'minatun muuminada ayaa khayrun khayr leh khayr badan haddaad tidhaahdo ka khayr badan min mushrikatin waxaa ka dhalanaysa labaduba khayr waa leeyihiine laakiin waxaa sii khayr badan muuminadda macnahaasina sax maadee mushrikaddu khayr ma leh wala amatun addoon addoontaasoo mu'minatun muuminad ah khayrun waxay ka wanaagsan tahay oo ka khayr leedahay ta kale khayr kuma jiree min mushrikatin mid mushrikada xuratin ay xuratin mushrikatin wuxuu ku tilmaamayaa sifadii baa joogtee mancuudkii la sifeeyihii waa maqan yahay ay min xuratin mushrika mid xora oo mushrikad ah waxaa ka wanaagsan oo ka khayr leh addoon muuminadaa ka wanaagsan oo ka khayr leh tan kale khayr ma leh maxaa xorada ugu gaar yeelay addoontaba waa addoonta mushrikadaaba waa ka khayr badantahe yacni waxa weye addoonta mushrikadda inay ka khayr badan tahay dadku waa dareemi karaan oo waa arrin caqligaba ku garan karaan laakiin tii xorta ahayd mushrikadaoo dhan bay ka khayr badan tahay ta ugu marka iyaga agtooda ugu fadilan soo qaad waa ta xorta ah ya tooda xorta ah ee mushrikadda ah waxaa ka wanaag leh oo ka wanaagsan addoonta muminada lianna sababa nusuuliha maxaa yeelay sababtay ku soo degtay waxa weeyaan alcaybu calaa man tasawaja ama ceeb la ceebaynaayo ciddii addoon guursatay la ceebaynaayo aduu sanad ahaan ma asixin oo waxaa dhacday yidhahdeen saxaabada qaarkood in marka addoon ay yacni marka guursadeen dabeedna marka waxa weeye taas yadii sababtii ay tahay addoontaas yacni sababtii marka ay tahay oo waxay yidhahdeen cabdullahi bnu rawaaxa ayaa markaa addoon madow ayuu lahaa markaasaa waxa weeye yacni markaa uu maalin dhirbaaxay isagoo cadhaysan deedna waa ka murugooday markii dambena waxa weeye halkii baa marka waxa weeye markaa uu nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ku yidhi baa waa muuminad marka markaasu waa xoraynaya waa guursanaya waa xoraynaya waa guursanaya yani markii hore malaa milkulyamuun baa haystay markii dambe wuxu waa horayna waa guursanaya markaasaa waxa weye la yidhi yani taas markaa dadka qaar ku ceebeeyeen markaasaa aayaddu ku timi calaa kulli xaal sabab nuzuulku qawi ma aha oo saxiix maaha lianna sababa nuzuuliha maxaa yeelay sababtay ku soo degtay alcaybu calaa man tazawaja ama waa ceebta la ceebaynaayo ciddii addoon guursatay la ceebaynaayo wa targiibuhu iyo jeclaysiinta la jeclaysiiye fii nikaaxi xuratin mushrika inuu guursado yani markaa mid xora oo mushrikada inuu guursado jeclaysiinta la jeclaysiiye yani taasaa u sababahay walow acjabatkum haba cajabisabee cajabisabe oo bimacnaa wanaajisateen be lijamaaliha wa maaliha quruxdeeda daraaddeed iyo xoolaheeda daraaddeed wa hada makhsuusun bigayri lkitaabiyaat taasi waxay ku gaartoo lagu gaar yeelay dumarka aan kitaabiyaadka ahayn ahlu kitaabka ahayn biaayati baa lagu khasisay waalmuxsanaatu min aladiina uutu lkitaab dumarka dhowr soon ee markaa kuwa kitaabka la siiyey ka mid ahaaday iyaguna xalaal bay idin yihiin walaa tunkixuu ha u guurinina ay tusawijuu almushrikiina ragga gaalada ha u guurinina ay ilkufaara gaalada ha u guurinina almu'minaati dumarka mu'minaadka ha u guurinina xataa yu'minuu ilaa ay ka rumaynayaan ha u guurinina walaa cabdun addoon addoonkaasoo mu'minun muumin ah khayrun wuxuu ka wanaagsan yahi ka khayr leeyahay min mushrikin yani markaa mid mushrik ah yani mid xora oo mushrik ah walow acjabakum xaal walba yacni kaasaa markaa khayr leh addoonka muuminka ah ayaa khayr leh kulay ku tahay xaalka uu idin cajabiyo oo marka waxa weeye aad dhacdaan yacni markaa kan xorta ah ee mushriga ah limaalihi wa jamaalihi xoolihiisa daraaddii aula dhacdaan oo idin cajabiyo iyo wa jamaalihi quruxdiisa daraaddii ulaa'ika kuwaasi ay ahlu shirki kuwa gaalnimada u ehelkee u saaxiibka ahi yadcuuna ila annaar dadka waxay ugu yeedhayaan xagga naarta biducaa'ihim ila alcamali almuujibi laha waxay ugu yeedhayaan yeedhmadooday ugu yeedhayaan ila alcamali camalkii almuujibi lahaa naarta waajibinayay ama sababaayey falaa taliiqu munaakaxatuhum yacni ma habboona guurka la guursada ma habboona ama loo guuriya oo hadday dumar marka yihiinna in la guursadaa ma haboona hadday rag yihiinna in loo guuriyaa dumar mu'minaada ma habboona labada noocba ay soo galaan wallahu yadcuu allah waa u yeedhaya cala lisaani rusulih carabadii rasuuladiisa wuxuu ugu yeedhayaa iyo hadalkii rasuuladiisa wuxuu ugu yeedhayaa ila aljannati xagga jannada ayuu ugu yeedhayaa dadka waalmakfirati iyo dembi jannada iyo dembidhaafku ugu yeedhayaana waxaa loo jeedaa sababtii sababaysu ugu yeedhayaa ay alcamal almuujibi lahumaa camalka sababaaya waajibinaya waxaa loo jeeda almusabib sababaaya ayuu ugu yeedhaya almuqtadii ama almusabib camalka sababaaya ayuu ugu yeedhaya oo bimacnaa shay geybi ah oo musabab ah oo la sababo oo sabab leh marka la ysugu yeedho waxaa la odhanayaa sababtiisa in la ysugu yeedhaa ka dhigan in wuxuu sababaayo la yeedho wixii janno lagu geli lahaay oo iimaan iyo camal saalixa ah ee in loogu yeedho qofka waxay ka dhigan tahay in jannadii loogu yeedhay in dembidhaafkii loogu yeedhay biidnihi ilaahay idankiisa markaysa markaa ayuu ugu yeedhaya yacni doonistiisa iyo iraadadiisu ugu yeedhaya ama sharcigiisa iyo amarkiisu ugu yeedhayaa idniga ilaahay loo tiriya marna wuxuu noqdaa kii qadariga ahaa marka taysiirkiiyo tawfiiqdaa soo gelaysa la waafajinayo marna waxaa loo isticmaalaa idankii sharciga ahaa saas aawadeed baa markaa culamada qaar ku fasireen sida ibnu kasiirka oo kale biidnihi ay bisharcih sharcigiisu ugu yeedhaya zajaaj oo kale uu yidhi yani biidnihi ay biamrihi amarkiisu ugu yeedhaya marka idnigiisa yani markaa yani sharciga ah iyo waafajintiisaba waa ugu yeedhaya fayajibu ijaabatuhu fayajibu waxaa waajibaya ijaabatuhu ijaabada ilaahay la ajiibaayo oo yeedhmadiisa la ajiibaayo oo allah la ajiibaayo oo lagu ajiibaayo bitaswiiji awliyaa'ih in awliyadiisu ay u guuriyaan yacni marka addoonkii muuminka ahaa awliyadiisuna waxay noqonayaan yacni marka mu'miniintay noqonayaan ama muslimiintay noqonayaan fayajibu ijaabatuhu waxaa waajibaysaa ijaabada allah la ajiibaya waajibaysa ila yadcuu baa ka horreeye wallahu yadcuu ila aljannati waalmaqfira marka ducaagii ijaaba ka dhalanaysa lagu ajiibo maxay bitaswiiji awliyaa'ihi awliyadiisu inay yacni markaa u guuriyaan yacni addoonkii muuminkaabay u guurinayaan addoonkii muuminkaabay u guurinayaan addoonkii muuminka ah hadduu dee guur dalbo oo yidhaha guur baan doonayaa sayidkiisi waxaa loo amrayaa inuu u guuriyo hadduu u diidana inuu iibiyaa la amrayaa oo isagu markaysaga wilaayadiisii de ka baxo imaa inuu u guuriyo ka aqbalo weeye inuu u guuriyo weeye ma guur u raadiyo ama waa inuu isdhaafiyo markaysaga u iibiyo ama xoreeyo ama cid kale ka iibiyo waayo haddii kale dee xaaraan buu ku dhacaya kuuna guurin maayo yacni markaa kuna xorayn maayo cid kalena kaa iibin maayo kuuna guurin maayo dee laga yeeli maayo addoonkiina ma guursan karo biduuni idni sayidi yacni waa ruux markaa la mulkiyo la leeyahay markaa saas aawadeed sayidkiisa leh isagaan u oggolaan yacni ma guursan karo waayo guurkii wuxuu leeyahy tabicaad maaliyuu leeyahy meher baa laga rabaa yacni masruuf baa laga rabaa yacni waxyaalaha noocaasana dee isagu maalba ma leh nin la leeyahy wax ma leeyahay marka dee idanka waa tijaaro loo idmo oo loo fasaxo oo markaysa wax loo oggolaado baa dee ka horraysa marka tabiicaad kalu leeyahy wayubayinu aayaati linnaasi wayubayinu waa caddaynaya allah aayaatii aayadihiisa linnaasi dadku u caddaynaya lacallahum yatadakkaruun ay likay yatadakaruu si ay u waantoobaan ay yataciduuna ay u waantoobaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk